bismi illahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabiyina mحamed وعlى آlih وصaxbih وslm أجmaعin ama bعd waxaan soo haynay kitaabkii ryaad الصاalحين min kalaami syid الmurslin lلإmam النawwiي raximah اllahu taعaalى baabu fadl الjuuci وkhushunaة الcaysh ayaan soo haynay qala alimaamu الnawawiyu raximah اllah وcan anasi radia allahu canhu qaal qala abu طalxata liumi sulaymin qaala abu طalxata abu طalxa waxa uu yihi liumi sulaymin umi sulaym uu ku yidhi abu طalxa zayd bnu sahl ayaa la yihaahdaa ee umu sulaym ninkeeda ayuu ahaa anasna wuxuu u ahaa adeer oo hooyadiis ayuu qabay anas hooyadiis waa umu sulaym anas umu sulaym ayaa dhashay Eh, laakiin abu dalxa ma aanu dhalin isaga laakiin adeer ba u ahay hooyadii buu qabay marka waxau yihi abu dalxa ayaa umu sulaym wuxuu ku yidhi qad samictu waxaan maqlay sawta rasuulillahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka codkiisa ayaan maqlay daciifan isagoo aada u taag daran acrifu waxaan garanayaa fiihi sawdkaa dhexdiisa aljuuca gaajo ayaan ka garanayaa fahal cindaka min shayin ay fahal cindaka agtaada ma yahay min shayin ay shay-un agtaada wax ma yaalaano wax ma haysaa fahal cindaka agtaada ma yahay min shayin ay shay-un shay agtaada ma yahay minta waa iska zaa-ido nafyiga iyo shibhu nafyiga badanaa minta gashaay zaa-ida waa noqotaa nacam waziida fi nafyin ow shibhihi fajara nakiratan kamaa libaaqin min mafar waxa uu yihi marka eh, fahal cindaka min shayin ay fahal cindaka shay-un agtaada ma yahay faqaalat waxa ay tiri nacam haa fa akhrajad waxay soo bixisay aqraasan bay soo bixisay gaballo oo min shaciirin yacni wax yaroo shaciir ah bay soo bixisay heed ayb marka ayaa eh, uma markaa dabadeed akhadat khimaaran akhadat waxay qaadatay khimaaran bay qaaday eh, wax khimaar ayay soo qaaday yani marada madaxa la saarto khimaarka caadigaha ah, oo lahaa iyada ay lahayd falafat way ku duubtay alkhubsa muufadii bay ku duubtay bibacdihi qaarkiis ayay ku duubtay khimaarkii qeyb kamiday ku duubtay eh, muufadii uma markaa dabadeed dassathu taxta thawbii waxay dhex gelisay ku qarisay taxta thawbii maradeeda oo radatnii bibacdihi qaarkii ayay qaarka kale ku celisay ayb uma arsalatnii waa i dirtay ilaa rasuulillahi rasuulka ayay ii dirtay xaggiisa fadahabtu bihi waan la tegay fawajadtu waxaan arkay rasuul allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka oo jaalisan fadhiya filmasjidi masjidka dhexdiisa walxaal macahu maciisana annaasu dad ay yihiin oo dad ay la socdaan ay la jiraan yacni dadka ay dad ay la joogaan faqumtu calayhim waan dul istaagay korkooda faqaala lii rasuulullahi sala ly slam rasuulka waxa uu igu yidhi arsalaka abuu dalxa abuu dalxa miyaa kusoo diray faqultu waxaan idhi nacam haa faqaala qaala waxau yihi alitacaamin oo mucuntuhu kuusoo dhiibo kula soo diray faqultu nacam baan idhi haah faqaala waxau yihi faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi qumuu istaaga fandalaquu way tageen wandalaqtu waan tegay anigana bayna aydiihim hortooda xataa ji'tu ilaa aan imid xataa ji'tu abaa dalxata ilaa aan abu dalxa aan u imid fa akhbartuhu markaa waan u sheegay qabarkii rasuulka iyo dad badan baa soo socda ayaan ku iri buu yiri markaa dabadeed waxa uu yihi xataa ji'tu abaa dalxata ilaa aan uga imid fa akhbartuhu waan u sheegay faqaala abuu dalxata waxa uu yihi yaa rasuul allah ya ya uma sulaym ummi sulayme qad jaa-a rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkii waa yimid binnaasi yani maca annaasi dadka iyadadkii iyagoo ay la jiraan walaysa cindanaa agteennana ma aha maa nudcimuhum waxaan ku quudino faqaalat waxay tihi allahu warasuuluhu aclam alla rasuulkiisaa ku aqoon badan faindalaqa abuu dalxata abuu dalxa waa tegay xataa laqiya rasuulallahi ilaa nabiga uu la kulmay sala allahu alayh wali wasalama fa aqbala rasuulullaahi rasuulkii uu soo qaabilay macahu yani isagoo uu la socdo xataa dakala ilaa ay soo galeen faqaala rasuulullahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu yidhi halummii maa cindaki yaa uma sulaym halummii ken oo la kaalay maa cindaki adiga wax agtaada ayaa uma sulaym uma sulaymey waxa aada haysoo gurigoogi yaallo ku yaalla la imaawo ken fa aatad bidalika alkhubsi muufihii ayay la timid muufadii ay khimaarkeedii ku duuduubtay muufo khimaar qeyb kamida ah le lagu duuduuba wax yar waayo oon badnayn mogtahay tii bay marka la timid fa amara bihi rasuulullahi sala ll ly slam rasuulka waa amray fafutta waa la jejebiyey marka wacasarad caleyhi umu sulaym wacasarad way miirtay caleyhi muufada korkeeda umu sulaymin umu sulaym way miirtay cukatan ayay ku miirtay yani cukkada marka waxaa weeyaan waa weel maqaar ka samaysanee wareegsan oo subaga iyo lagu shubto nacam weel subaga lagu shubto maqaar wacasarat caleyhi umu sulaym cukatan ayay markaa ku miirtay oo ay yani wax uga wax ku haray iyo fa aadamathu way ku iidaantay marka uma qaala fiihi rasuulullahi sal ly salam rasuulkii baa waxa uu yidhi maa shaa allah wuxuu alla doono an yaquula inuu yihaahdo de rasuulkii baa duceeyey markaas weeyaan oo shaniga kaa ka duceeyey uma qaala waxa uu yihi idan licasharatin toban soo daabur toban u idin faadina lahum waa u idmay faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay ka dhergeen uma kharajuu way tageen uma qaala waxau yihi iidan licashara toban u haddana u idin oo gurigaa soo galeen faadina lahum waa u idmay faakaluu way cuneen xataa shabicuu ilaa ay ka dhergeen uma kharajuu way tageen uma qaala waxau yihi iidan licasharatin toban haddana u idin faadina lahum waa u idmay xataa akala alqowmu ilaa dadkii ay cuneen kulluhum dhammaantood oo shabicuu ay dhargeen walxaal alqowmu qowmkuna sabcuuna rajulan ay yihiin toddobaatan nin aw amase thamaanuuna sideetan nin ay yihiin toban toban bay usoo galeen oo muufadaas halka yar ee yacni ku jirtay khimaarkii gambadii lagu duuduubay ayaa intaas ilaahay u barakeeyo sideetan nin ama toddobaatan nin ay ka cuneen oo weliba ka dhargeen mutafaqun caleyhi xadiidka bukhaari iyo muslim baa soo saaray waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka sidii axaadiidtiina soo martayba waa calam min aclaami nubuwa mucjizaadka nebiga ayay kamid tahay tan waxaa kaloo laga qaadanayaa xaalka asxaabta iyo nebigu sida oo u ahaa in yacni maciishadoodu ay aada u koobnayd oo aada ay u yarayd wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa dhexdeeda ahaa famaa zaala kama zuulin yadkhulu casharatun toban inay soo gelayaan wayakhruju casharatun tobanna ay baxayaan xataa lam yabqa ilaa aanu ka harin minhum iyaga axadun axad ounan ka harin ilaa dakhala uu soo galay faakala waa cunay xataa shabica ilaa uu ka dhargay uma haya-ahaa uma markaa dabadeed haya-ahaa waa ururiyey yani markay cuneen kadib faidaa waa tiriyey yani faidaa hiya miluhaa wixii macnaha marka cuntadii bay isku soo ururiyeen wixii ka haray faidaa hiya waa iyadoo mithluhaa tii horoo kale ah xiina markii akaluu minhaa ay ka cuneen intii yani markay wada dhargeen ayaa laysku soo ururiyey wixii meesha yani ku haray waa intii hore oo markay bilaabayeen intay ahayd oo kale weli tahay wafii riwaayatin faakaluu casharatan casharatan toban toban bay u cuneen xataa facala dalika ilaa sidaa uu yeelay bihamaaniina rajulan sideetan nin uma akala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama nebigii baa cunay bacda dalika intaa kadib wa ahlulbeyti reerkii qoyskii guriga ayaa cuneen wa tarakuu su'ran hambana waa ka tageen oo wa tarakuu waxay ka tageen su'ran hambay ka tageen waxbay hambeeyeen marka ay soo reebeen weliba wa fii riwaayatin riwaaya waxaa dhexdeeda ahaa uma afdaluu way soo reebeen waa soo hambeeyeen maxay soo hambeeyeenna maa balaguu jiiraanahum wax ay deriskooda gaarsiiyaan ama wax deriskooda yani gaara ayay soo reebeen wa fii riwaayatin can anasin qaal ji'tu rasuula allahi sala alla ly slam nabigaan u imid yowman maalin fawajadtuhu waxaan arkay jaalisan isagoo fadhiya maca asxaabihi asxaabtiisa la fadhiyo walxaal qad casaba isagoo uu xiray badnahu calooshiisa bicisaabatin mara uu ku xiray faqultu waxaan idhi libacdi asxaabihi asxaabtiisa qaar kamida lima casaba rasuulullahi sal ly slam oo rasuulka muxuu u xiray badnahu calooshiisa nabiga calooshiisa muxuu u xiray baan ku idhi de anas nin yar buu ahaa dabcan khaadimkii rasuulka u ahaa waa wuuna yaraa xaqiiqa ahaan yani marka ragga asxaabta ka waaweynaa ayuu weydiiyey faqaaluu waxay dhaheen min aljuuc nabigu sidan waxau u yeelay baahi darteed fadahabtu ilaa abi talxata abi talxaan u tegay oo adeerkiis ah hooyadiis qabay hooyadiis umu sulaym ayuu qabay umu sulaym bintu milxaan ayuu qabay nacam wa huwa abu dalxahana wa huwa isaguna zawju umi sulaym weeyaan binti milxaan faqultu waxaan idhi yaa abataah aabow faqad ra-aytu rasuula llahi sala alla ly slam marka yaa abataah aabow marka aabihiisoo kale ayuu ahaa aabihiis dhab ah ma ahayn laakiin oo anas ibnu malik ibnu nadir Eh, anas waxaa dhalay eh, malik ayaa dhalay ee eh, abu dalxa ma dhalin laakiin maadaama hooyadiis uu qabay iska aabihiis oo kale weeyaan marka yaa abataah haddii uu sidaas oo kale uu yidhaahdo isagoo aan aabihiis inkiraynin dhib male qofka nacam laakiin ragbatan can abiihi nicid oo aabihiis nacayo kale qofka hadduu yacni qof kale saas camal uu yidhaahdo waxaa weeyaan waa waa taas iyadoo nahyi baa kusoo arooray qofka aabihiis inuu inkira ma aha ama magac kale oo aabihiis eh, aaba kale inuu sheegto isagoo aabihiis nacaayo weliba waxaa kusoo arooray yani inay kufri tahay maxaa yale nicmadii aabaha uu kugu lahaa ayaad ayaad yani yaad yaad dafiraysaa marka waxa uu yihi eh, faqaaluu waxay dhaheen faqultu waxaan idhi yaa abataha qad raaytu aytu rasuula allahi ma arka sala allahu alayh wali wasalam casaba batnahu isagoo calooshiisa xiray bicisaabatin ku xiray maro fasaltu bacda asxaabihi baan su-aalay faqaaluu waxay dhaheen min aljuuci baahi darteed buu sidaa u yeelay fadakala abuu dalxata wuxuu usoo galay calaa ummii hooyaday faqaala waxa uu yihi hal min shay wax ma yaalaan qaalad waxay tiri nacam haa cindii kisrun kibis ayaa agteyda ahaatay oo min khubsin muufa ah yani jab muufa ah yani cindii kisrun min khubsin jab yani muufaha kibis muufaa ayaa agte agteyda ahaatay wa tamaraatun iyo timiro timiryaalo fain jaa-anaa rasuulullahi hadduu rasuulka noo yimaado sala allahu alayh waali wasalam waxdahu keligiis ashbacnaahu waanu dharjinaynaa wain jaa-a aakharu ku kale hadduu yimaado macahu nabiga la jirana qalla canhum way ku yaraanaysaa wadakara tamaama alxadiidi buu sheegay marka xadiidka inta kale dhamaystirkiisa inay siddeetan qof cuntadaas ay ka dharagtay oo ay cuneen dariskiina loo geeyey ayaa marka xadiidka intiisa kale ay ahayd ayb marka waxyaabahan o dhan de waxay ku imaanayaan kalsooni ilaahay uu ku qabo nabiga alay sl nabiga caleyh isalaatu wasalaam uu rabbigiis ku qabo iyo yacni nebinimadiisa inay sidqi yani waxay daliil u tahay calaa sidqi nubuwatihi nebinimadiisa yani runnimadeeda iyo maciishadii uu ku noolaayo oo maciisho adag ahayd rasuulka sala allahu alayh waali wasalam taasna dabcan yani sidaa inuu ahaado yaana yacni xag allana iyada ayaa ufadli badan maxaa yeele ilahay nebigiisa wax fiican unba u doorayaa ilaahay wax liita ma u doori lahayn walidalika ambiyada ilaahay waxaa laga helaa qaar boqoro ahaa sida nabiyullaahi sulaymaan iyo kale qaarna waxay ahaayeen yani eh, sida nebiga sala allahu aleyh waali wasalam de marna wax waa helaya marna waxba ma helaynin taana marka nebiga adoon yani eh, marna wax helaya marna wax helayno addoonnimada eh, rasuulka cabdiga addoonka ah ee marna wax helaya marna aan helaynin yacni xaalkiis oo sidaa yahay taasaa waxay ka fadli badan tahay rasuulka meliga ah naam sheikhulislaam ibnu taymiya alfurqaan bayna awliya araxmaan wa awliyaa ashaytaan taasuu ku sheegaa waana sida daxaalka nebiga iyo nebi sulaymaan nebigaa fadli badnaa laa shaka sala allahu calayh waali wasalam xaaladii uu ku noolaay marka waa xaalad markaas ilaahay uu xaaladda mid midda fiican ee fadliga badan unba u dooray ay u dooray baabu alqanaacati walcafaafi waaliqtisaadi fi lmaciishati walinfaaqi wadami الsu'aali min gayri daruura baabu lqanaacati baabu bayaani fadli اlqanaacati qanaacada fadliga ay leedahay caddaynteediiba u baab yahay walcafaafi dhowrsanaanta fadliga ay leedahay in su-aasha laga dhowrsado dadka baryadooda laga dhowrsado fadliga ay leedahay caddayntiisa waaliqtisaadi iyo dhexdhexaysi fi lmaciishati nolosha la dhexdhexaysto oon israaf la samaynin xadgudub walinfaaqi bixin oo la bixiyo yacni maalka la bixiyo oo ilaahay hortii loola baxo wadami su-aali iyo baryada oo iyo wadami su-aali baryada eedeynteeda min gayri daruuratin la baryo daruura la-aan halkaa marka waxaa ku jirto baryada hadday daruuro ay keento inaan marka qofka uunan ku eedeysnayn wuuna sheegi doonaa xaalaadka ay daruuro tahay qofku inuu waxbariyo marka ay daruuro ay noqonayso lagama maarmaan ay ku ay ku noqonayso ounan ku dambaabaynin wuu sheegi doonaa laakiin iyadoon daruuro jirin maalbadsi keliya qofka inuu wax u baryo dadka u baryo oo jeebabka dadka un keliya uu milicsado oo fiiriyo de waa danaa-a iyo liidnaan adduunyo aakhirana de wax ay keenayso baabka ayuu ku keeni doonaa qanaacadana de waxii ilaahay qofka siiyo ou ku qanco waayo dhowrsanaantuna waxaa weeyaan qofku inuu dhowrsanaado oo dadka baryadooda iyo xoolaha dadka iyo uu ka dhowrsanaado ayb qaala allahu tacaala alla waxa uu yidhi wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa wamaa min daabatin daabad wax dhulka korkiisa ku socda ama ku kutubaa fil ardi dhulka korkiisa ku kutubaa ma jiro ilaa haddii uu jiro cala calallaahi alla dushiisa u ahaaday risquhaa risqigeeda allah isa saaray yacni inuu arsuqo wax siiyo mar haddii marka ay sidaa tahay de waxa haddii ilaahayba kuu qoray waa inaad ku qanacdo marka qanacadiina la timaado ayb oo risqi alla aan kuu qori ounan kuu qorin ma keeni kartid adiga haddaad si kasta iskugu daydo wa qaala tacaala alla waxau yihi lilfuqaraai aladiina uxsiruu fi sabiili illahi laa yastatiicuuna darban fi lardi yaxsabuhum اljaahilu ilaa aakhiri ilaaya ayb lilfuqaraai fuqaradiibuu usugnaaday aladiina kuwaas oo uxsiruu yacni la xabisay fii sabiilillahi ilaahay jidkiisa lagu xabiso yacni jihaad un u taaganoo naftoodii ayay xabiseen ilaahay jidkiisayna u xabiseen laa yastatiicuuna ma awoodayaan darban socod fil ardi dhulka korkiis ay socdaan aan awoodeynin yaxsabuhum wuxuu malaynayaa aljaahilu midka jaahilka ah aqniyaa-a midka yani xaalkooda ka jaahilka ah weyaan qofka iyaga aan ka warqabin wuxuu u moodayaa aqniyaa-a inay yihiin kuwa hodan ah muxuu sidaa ugu malaynayaa min atacafufi min ajli tacafufi dhowrsanaanta ay dhowrsan yihiin oy dadka baryadooda ka dhowrsan yihiin darteed ayaa waxaa loogu maleeyaa inay dad xoola haystaba ay yihiin waxna ma haystaan waxay cunaanna ma haystaan laakiin qofkii aan ogeyn ayaga xaalkooda wuxuu u malaynayaa marka eh, inay aqniyo ay yihiin tacrifuhum waad garanaysaa kuwaas bisiimaahum baad ku garanaysaa calaamadahooda laa yas'aluuna annaasa dadka ma weydiisanayaan ilxaafan celcelin wax kuma weydiisan aysan celcelin baryo un iska joogta isi isi isi isi iska ayb wa qaala tacaala alla waxau yihi waladiina kuwa idaa anfaquu hadday wax bixinayaan lam yusrifuu aan xad gudbaynin walam yaqturuu aan ciriirinaynin oon bukli iyo la imaanin ciriirinaynin wakana wa kaana bayna dalika wa kaana wuxuu ahaaday kaas qawaaman toosnaan buu ahaaday beyna dalika kaagaas dhexdiisa naam oo yacni ina cadamulisraafka iyo cadamu taqtiirka qofkii oo bakiil noqdon waxba bixinin yani inaan inaan la israafin infaaq iyo wixii la bixilahayna aan la cariirinin de toosnaan baa udhexaysa nacam israafkii iyo yacni iyo iyo taqtiirkii toosnaan baa oo waddadaas marka wasadka ee dhexdhexaadkaa fiican wa qaala tacaala alla waxau yidhi wamaa khalaqtu ljinna ma abuurin walinsa ma abuurin ilaa liyacbuduuni un baan u abuuray inay iwaxidaan aniga maa uriidu dooni maayo minhum iyaga xaggooda min risqin risqi ka dooni maayo wamaa uriidu mana doonayo an yudcimuuni inay quudiyaan wa ama alaxaadiidu axaadiidta fataqadama waa soo hormareen mucdamuha badankood fi lbaabeyni saabiqeyni labadii baaboo soo hormartay zuhdigii iyo baabu fadli ljuuc wa mimaa lam yataqadam wixii aan soo hormarin waxaa ka mid waa kuwan marka kuwaasoo hadda halkan kugu sheegaya ayb marka aayadahana de aayadda hore wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala allahi risquhaa de qanaaco ayay qofka ku abuureysaa qofka wixii alla siiya inuu ku qanco aayadda kaleo lilfuqaraa'ina waxau u keensaday tacafufka iyo dhowrsanaanta oo yaxsabuhum ljaahilu agniyaaa min atacafufi ayaa ku jirta min ajli tacafuf ayb waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuuna waliqtisaadi fi lmaciishati waalinfaaqi yacni in la dhexdhexaysto waxbixinta iyo yani iyo iyo maciishadaba la dhexdhexaysto taasuu marka u kala keensaday can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ayb marka meesha baabu lqanaacati walcafaafi waliqtisaadi fi lmaciishati walinfaaqi fi lmaciishati bay ku cadfan tahay marka in waxbixintana la dhexdhexaysto aayadda marka waladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kana bayna dalika qawaam infaaqiyo la dhexdhexaysto can abi hurayrata radia allahu canhu can anabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal nabigu waxau yihi laysa alghinaa hodantinimadu ma aha can kahrati alcarab adduunye badan adduunyada dhaldhalaalkeedu qofka ku badan ma aha walaakina alghinaa hodantinimadase hina nafsi nafta hodantinimadeeda waay naftu inay dhergan tahay oo qalbigu uu dhergan yahay taasaa hodantinimada dhabta ah iyo haysashada dhabta ah taas weeyaan muttafaqun calayhi alcaradu bifatxi alcayni waara-i huwa almaalu maalkaa loo jeedaa marka khinaha iyo hodantinimadu ma aha xoolo badan oo tiriso mood iyo nool oo tiriso ma aha ee waxa ay tahay walaakina alghinaa hina nafsi waa qanaacadii marka naftu hadday qanacsan tahay wixii ilaahay siiyey ay ku qanacsan tahay qofkaasi waa hodan waana qof wax haysta weeyaan sidaa darteed addoonka waxaa la yidhaahdaa eh, alcabdu xurun addoonku waa qof xor ah weeyaan in allaale inta uu qanacsan yahay intay qanaaca qalbigiisa ku jirto nin xor ah weeyaan qofka addoonka ah waa xor intuu qanaaco haysto oo uunan dad jeebkood iyo keliya uunan damac badnayn ninka xorkaana addoon weeyaan walxuru walxuru cabdun maa tamic ninka xorkaana waxay yidhaahdaan waa addoon in allaale inta oo wax damcayo oo damac uu ku jiro yow addoon u yahay cidda oo wax ka damcayo addoon u yahay marka qofka haddii yani hina qanaaca qanaaca nafsiya haddii uu alla siiyo waxa weeyaan waxyaabo aada u liito oo yacni inuu ku qanco ama uu la yimaado ama uuba yacni diinkiisa ka doorto ma ma ma dhacayso maxaa yeele qanaaco nafsadeed buu haystaa laakiin haddii mar uu damaac uu yahay oo damac badan yahay waxaa weeyaan diinkiisana khatar ba un ku jiraa wacan cabdillaahi bni camrin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal rasuulka waxau yihi qad aflaxa man aslam warusiqa kafaafan waqanacahu allahu bimaa aataah waa soo marnay xadiidkan qad aflaxa waa liibaanay man aslama qofkii isdhiibay warusiqa lagu arsuqay kafaafan wax ku filan waqanacahu allahu ilaahayna uu qanaaco u yeelay qalbigiisa uu geliyey bimaa aataahu ou ku qanco wixii alla uu siiyey wixii uu siiyeyna uu qanaaco ku siiyey alla subxaana watacaala uu qanaaco qalbigiisa geliyey qofkaasi waa guulaystay waana liibaanay rawaahu muslim mafhuumku marka waxa ay tahay qofkii aan alle isu dhiibin risqi yacni eh, marka eh, ku filanna aan la siinin oo haddana qanaaco la-aanna ay ugu daran tahay waa qof markaa aan waa qof khasaaray maxaa yeele falaaxa khasaaraa kasoo horjeeda rawaahu muslim wacan xakiim ibni xisaamin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi xakiim xakiim ibni xisaam radia allahu canhu saxaabadii wuxuu ka mid ahaa waaweyneydoo yacni jaahiliyadiina soo gaartay waxaana soo gaartay islaamkii kacbada dhexdeedaana lagu dhalay wuxuu saxaabada kale dhan uga gedisnaa dadka waxaa weye ninka keliya kacbada dhexdeeda lagu dhalay lixdan sanana islaamkiibuu noo lixdan sano jaahiliyadiibuu noolaa lixdan sanana islaamkii buu noolaa marka xakiim ibnu xisaam radi allahu canhu waxa uu yihi sa'altu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaan su-aalay waxbaan weydiistay waan baryey fa acdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu waan su-aalay fa acdaanii waa isiiyey uma sa'altuhu waan su-aalay fa acdaanii waa isiiyey uma qaala waxa uu yidhi ya xakiimu xakiimow ina hada almaala maalkan khadirun weeyaan mid cagaaran xulwun oo macaan maalkaani waa cagaaran yahay waana macaan yahay cagaarkana ishaa jecel macaankuna carabka ayaa jecel labadii marka ayaa lagu cabiray faman akhadahu qofkii maalkan qaato bisakhaawati nafsin naf yacnii qanaacadeed qofkii ku qaato buurika lahu waa loo barakeeyaa fiihi maalka waman akhadahu qofkii qaato biishraafi nafsin naf damaceed qofkii ku qaatana lam yubaarak lahu fiihi looma barakeeyo yani maalkan qofkii ku qaato naf qanaaca naftiio yani qanacsanoon damac ku jirin qofkii maalkan ku qaato yani go-say ku dhacaysa waxay ku imaanaysaa adoo aan maalkii dadkii ka baryin oo aan dadkii baryin oon weydiisanin tadalluc iyo yacni lagu siiyo iyo damacna uunan kugu jirin haddii maalka uu kuu yimaado oo aad hesho ilaahay waa kuu barakeynaya haddii laakiin maalkii aad ku hesho damac iyo dad inaad dad weydiisato iyo baryo iyo haddii aad ku heshona ma laguu barakeynayo yacni ka faa-iideysan maysid wa kaana wuxuu noqonayaa kaladii midkii oo kale yaakulu cunaayay wayashbacu walaa yashbacu aan dhargeynin qof wax dhar geynin oo kale unbau noqonayaa waxaa laga qaadanayaa marka waxay tahay eh, waxaa la diiday inay tahay qof tadaluca iyo ishraafka iyo damaca iyo qofku inuu yacni baryada uu markaa shaqaba uu ka dhigta nacan iyo maalbadsi inuu qofku wax iska wax u baryo oo dadka wax u weydiisto marka qofka isagoo shaqaysan karo oo kale ama isagooba xoola haysto haddii uu dadkii gacantii u hoorsanayo waxaa weeyaan aada iyo khatarteeda u leedahay dee isagoo ilaahay wax siiya hadduu wax intuu isku laalaabo oo ou yacni baryo ku jiro oo wax khiyaano oo weliba isagoo wax khiyaano haddana wax baryaayo weliba waxaa weye wax baraka ah xooluhu xoolahaasi ma yeelanayn aktharu yani alamwaal zamankan waxa barakada tirayna waxaa ugu badan waxaasoo kale naa ayb dadkiiba maba dhergaayaanba wax kasta haddii lays loogu daro oo ama layskugu daro ma dhergaayaan sababtuna waxay tahay maalkii baa barakada ilaahay ka qaaday naam walyad lculyaa gacanta sareysaa khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi suflaa gacanta hooseyso gacanta sare gacanta hoose iyada ayaa ka kheyr badan gacanta sare xadiid kalaa fasiraayo alyad lculyaa almucdiyatu waa midda wax bixinaysa walyadu suflaana waxaa wey alaakidatu midda qaadanayso ee hadda sareynta iyo yacni iyo iyo iyo hooseynta lagama hadlaayo yacni maahan macnuhu in laga wado Eh, mar kastaa midda sarreyso tan sarreyso hadday doonto midda wax qaadanaysaba ha noqotee iyadaa fiican macnuhu sidaas ma aha oo mathalan qof hadduu wax ku siiyo sidaa uu yiraahdo adigana aada saas uga qaadato marka macnaheedu maaha adi inaad ka fiican tahay ma aha naam ayb bacdi almutasawifa ayaa waxay dhahaan alyad suflaa khayru min alyadi alculyaa bay dhaheen waa cagsiyeen gacanta hoosaa khayr badanay dhaheen midda wax qaadanayso ayaa khayr badan maxaa yeelay tawaaduc iyo khumuul iyo waxaa la rabaa yani dadka inaysan yani ayagu saasay waxay u arkaanba tawaaduc iyo yani e, is-hoos marin iyay u arkaan laakiin ma ahan taas tii la ammaanay ma ahan tawaaduc saxa ma ahan taas oo kale weli marka alyad lculyaa waxaa weyan gacanta wax bixinaysa weyaan khayrun way ka khayr badan tahay min alyadi sufla qaala xakiimun xakiim ibn xisaam waxa uu yihi faqultu waxaan yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahiyo waladii bacahaka bilxaqi waxaan ku dhaaranayaa allihii xaq kugu soo bixiye laa arza-u ka nuqsaamin maayo axadan axad bacdaka adiga gadaashaa shay-an waxba ka nuqsaamin maayo xataa ufaariqa addunyaa ilaa aan adduunye ka tago walle wuxuu yihi ilaa aan ka dhinta cid danba waxba kamaba nuqsaaminaya marka asxaabta sidaanay ku fiicnaayeeno mar allaale markii nebigu uu baraarujiyo waxa fiican u sheego markiiba waa ku camal falayeen horeyna ka qaadanayeen sidaasuuna yeelay marka fa kaana abubakrin abubakar wuxuu ahaa radia allahu canhu yadcuu xakiiman xakiim ibn xisaam ayuu u yeeri jiray liyucdiyahu si oo usiiyo alcadaa-a siismo abubakar oo khaliifadii rasuulka ninkii yani kadib muslimiinta madax u ahaa ahaa ayaa wuxuu u yeeray marka eh, xakiim buu u yeeri jiray markaasuu dhihi jiray war qaybtii dadka la siinayo maalkii dadka loo qaybinayo qaybtan baad ku leedahay warniyaho hoo markaasu wuxuu dhihi jiray faya-baa waa diidi jiray an yaqbala minhu inuu ka aqbalo shay-an wax inuu ka aqbalo diid uma ina cumara radia allahu canhu cumar ayaa dacaahu u yeeray liyucdiyahu si wax u siiyo faabaa waa diiday an yaqbalahu inuu aqbalo faqaala wuxuu yihi ya macshar almuslimiin cumar marka laba diiwaano isaga waktigiisii baaba cadiyada iyo wax siismada way badatayba laba diiwaan bau lahaa diiwaan ljeish iyo diiwaankan iyo diiwaan lcataa diiwaan oo wax ku bixiyo dadkiiba u diiwaan geliyey diiwaankaas dadkao wax ku siin jira dadkaan wax haysanin iyo dadka yacni iska dhibaataysan iyo kale iyo wixii marka baytulmaalku wax ka bataan oo kale diiwaan lcataa ayaa la dhihi jiray diiwaanka kalena wuxuu ahaa diiwaan eh, yani diiwaanka ciidanka ninkii ugu horreeyey wuxuu ahaa marka diiwaan sameeyey ciidanka diiwaan geliyey waagii hore waxay ahaayeen un mutadawiciinay ahaayeen dadku yani bimacnaa eh, markii dagaal loo socdoba nebigaa iclaami jiray waa lasoo bixi jiray laakiin xilligii cumar wuxuu sameeyey dad yani mutafariqiin u noqda yani hawshaan wixii kaloo mutadawiciin u baxayana de markaas waxa waaye waa ugu darmaayana de lagama celin jirin maxaa yaele wax cibaada a ah weeyaan ilaa jihaadkii sidaa darteed marka cumar sidaasoo marka siyaasadaas isaga ayaa yani aada ugu taagay fa abaa waa diiday waa diiday an yaqbalahu inuu ka aqbalo faqaala wuxuu yihi yaa macshara almuslimiin war muslimiinay ushidukum waxaan idin markhaati gelinayaa calaa xakiimin xakiim anii aniga anii aniga acridu calayhi inaan u bandhigayo xaqahu xaqiisa alladii qasamahu llahu alla uu u qeybiye lahu isaga fii hada alfay-i maalkan fayga uu ka siiyey fayaabaa waa diidaya isaguna an yaakudahu inuu qaato muslimiinay markhaati iyo noqda xakiim binu xisaam xoolihii uu ku lahaa muslimiinta faygooda alfay waa maalka baytulmaalka la dhigo dagaal la-aanta muslimiintu ay ku helaan ay ku qaataan marka maalkaas qeybtii ou xaqa ugu lahaa buu diidayaa ee muslimiin ee markhaati noqda inaan anigu diidin isaga uu diidaya macnaha falam yarza ma nuqsaaminin xakiimun xakiim axadan qofka ma nuqsaaminin oo min annaasi dadka kamid a bacda nabiy nabiga ka gadaalay sala allahu alayh waali wasalama xataa tuwufiya ilaa laga oofsaday oo dhintayo maalba dad dambe maba ka qaaday xataa kii ou lahay oo baytulmaalka ugu jiray xataa isii ma dhihi jirin ayb waa iska daayey waxaasoo dhan maalinkaa nebiga oo waaniyey unbuu ku daayay nacam radia allahu canhu de waxna kama bi-ino waa kaasa nacam marka qofka hadduu baryada iska daayo wixiisa xalaal shaqaysto ha u yaraato ha u badnaato wixii ilaahay siiyo marka uu fiirsado waxa weeyaan ilaahay subxaanahu watacaala waa baab khayr iyo baab hor loo fiican unba u furayaa ma ahani waxba kama soo xirxir maayaan nacam sidai annaga nala tahay ma aha oo qofku marka tawakulkiisa oo iska yaraado wuxuu u malaynayaa haddiiba uu iska daayo yacni waxyaabahan dadku ay qaataan hadduu iska daayaba dhib iyo shiddo iyo imtixaan inuu ku dhacayo u haystaa xaqiiqaduna saas ma ahna ilaahay ninkii alla soo magan galo oo dadka baryadoodaba ka tago baab ilaahay khayr badan buu u furaa yarza-u biraa in baa la akriyay ra uma zaayin baa la akriyay za uma hamzatin baa la akriyay ay lam ya min axadin shay-an qofna waxba kama qaadanaynin wa aslu ruzi annuqsaanu weeyaan waa nuqsaaminta nuqsaanta na waxyaabaha ugu badanna de dadku baalkan yacni qaadka iyo balwadda mafaasidda ay leedahayn waxaa ka mid ah qof balwadla iyo baryo un nacam waa isdaba yaalaan soo ma garan maxaa yeele wixiisi iyo waxa waxa uu isticmaalayo iyo waxa uu ka baxaayo ayaan isku qiyaasnayn markaasaa waxaa weya marka waxau u baahan yahay un maanta dhan baryo joogta ah weliba oo been lagu lagu sameynayo nacam ilaa qaarkood yacni waxa weeyaan ay ku baryo tegayaan ilmaa iga baahan iyo waalidaa si kale iga ah iyo dadaa iga dhintay iyo beenna ay tahay nacam waxaas yacni iyo baryadaas qaabka xun balwadan intaysan dadka ku badanin qaadku intuusan dadka ku badanin waa yaraayeen wax la yaqaanina ma ahayn marka bahalkaas meeshuu ku batay mafaasiddiisa haddii waa la tirinaa la yidhaha ama buug yaa laga qora ama kitaabaa laga qora yaa la dhaho mujalladaadaa laga qori karaa dhibka uu dadka ku haayo keliya ay lam yanqus axadan axad ma ka nuqsaaminin shay-an wax bilakdi minhu oo ka qaato qaadasho oo ka qaato ugama nuqsaaminin wa ishraafu nafsi tadallucuhaa weeyaan ismuujinteeda fiirfiirinta ay maalka yacni isha la raacayso tadallucuhaa ila raaceeda weeyaan wa damacuhaa damaceeda bishay ay damcayso wa sakhaawatu nafsina waxaa weyaan hiya cadamu lishraafi yani qooraansi ilo shay shayga la qooraansado la fiiriyo la-aantiis waayo oo maalkii oo yacni qofka uu saa u fiirfiiriyo si loo siiyo markaa wa damaci iyo damac fi wacadami damaci damac la-aan fiihi maalka la damaco yani la-aantiis waalmubaalaati bihi washarahi iyo maalkoo yacni e, qofka uu e, e, damaciisa uu ku badnaado iyo washarahi sharahi hunguri weyninka la-aanteed yani iyo waxaa la yidhahdaa sakhaawatu nafsi maalkii loo aaba yeelo walmubaalaati bisan in loo aaba yeelo mar walba la yani la damac un laga qabo wacan abi burdata can abi muusa alashcariy abi muusa alashcari cabdullahi bnu qays ayaa la dhihi jiray qabiiladiisana ashcariyiina la dhihi jiray yeman bay ahaayeen asalkooda waana qole nebigu ou ammaanayo uu yihi al-ashcariyuuna minii wa ana minhum oo markii sahayda ay ku yaraato xoolaha ay haystaan oo dhan ay meel intay isugu geeyaan ay kala qeyb-qeybsan jireen markaas ficilkaas marka iskaashiga ah waa ku ammaanay nebiga marka qoladaas qoladaasu marka ka dhashay eh, ayb abi burdana waa wiilkiisa abu muusa marka cabdullahi ibnu qays baa la yidhaha abu burdahaasna kunyadaas unbaa waa ah magac qaala waxa uu yihi kharajnaa maca rasuuli llahi sala ll ly slam nabigan la baxnay fii ghazatin duulaan wa naxnu anaga oo sitatu nafarin lix qol lix qof ah baynanaa baciirun rati ayaa noo dhexeeyey nactaqibuhu aan iska cirbinayno nacam ahayn buu yihi lix qof dagaalan ku jirna hal ratibaan wadanaa oo aan iska yani aan nactaqibu aan iska cirbinayno mid markau raa- u fuulo cabaar markuu ku socdo waa ka degaya kan kala u banaynaya waa kala tookeysanayna yani saas u jira hal ratibaa ka dhexeeya iyaga dhan ayb fanaqibat aqdaamunaa lugaheeni ayaa jeexjeexmay oo godad iyo yani ka samaysmay ayb fanaqibad waxaa jilicday aqdaamunaa gomadahayni baa jilceen wanaqibad qadamii lugta gomadaydiina waa jilicday anigana umadii baanle waa la soconaya la lugeynaya dhul dhagax badan baa lagu soconaya lagu lugeynaya wasaqadad way dhacday adfaarii cidiyahaygu way dhaceen buu yiri fakunnaa waxaanu ahayn nalufu inaan duubayno calaa arjulinaa lugahaana alkhiraqa maryo maro yacni inaan ku calal inaan ku xirayno on ku duubayno fa sumiyad waxaa lagu magacaabay ghaswadaasi ghaswata dati riqaac ayaa lagu magacaabay tii kabkabka u saaxiibka ahayd limaa kunaa liajli maa kii dartiis kunaa ayaa loogu magacaabay kunaa aanu ahayn nacsibu inaan xirayno calaa arjulinaa lugaheena aan ku xirayno min alkhiraqi ah mara calal ah qaala abu burda waxau yihi faxadatha abu muusa bihada alxadiidi buu sheegay uma kariha dalika xadiidkan buu sheegay uma kariha waa nacay dalika kaagaas marka wa qaala waxa uu yihi maa kuntu ma aanan ahin buu yidhi asnacu inaan sameeyo uma aanan sameynin buu yidhi bi-an adkurahu inaan sheeg sheego markuu sheegay markii dambe waaba iska daayay inuu ka sheekeeyo waa daayeyba maxaa yeeley waxa uu yidhi uma aanan samaynaynin buu yidhi inaan dadka u sheeg sheego uma aanan samaynaynin wirtaas qaala waxa uu yidhi kaanahu waaba isagoo kariha nacay an yakuuna inuu ahaado shay-an shay oo min camalihi camalkiisa kamid a ah, afshaahu inuu faafiyey shay camalkiisa kamida inuu faafiyey ayuuba nacayba nacam inuu sheego muttafaqun calayhi nacam marka xaalkoodu saasay qanaaco ku haysteen ku dhowrsanaayeene dadka aanay ku beryi jirin noloshooduna marka saasay ahayd oo weliba ay ku darsadeen hadda yacni eh, ay kusii darsadeen ikhlaas weliba nacam iyo daacadnimo in waxaa la sheeg sheegay yacni dadka hadda qofka hadduu dhib yar soo maro o kale marka dambena wax kale uga dambeeyaan oo kale maanta dhan waa sheeg sheegayaan nacam waxaasaan soo mara saasaa isoo martay saasaan ahaa iyo annaga saasaan ahayn iyo waxaasoo dhan ma ma sheegi jirin muttafaqun caleyh marka camalka qofka hadduu xataa kusoo dhibtoodo wax un diinka ilaahay kamida ah, inuu intuu ku sabro ilaahay ku yacni ajar uga raadsado ounana sheeg sheegin naam saxaabada oo uga dayda saas maxaa yaele ikhlaaska iyadaa u dhow waa dhici kartaa mararka qaar liqasdin in loo sheego walajeedo kale macno kale inuu ku jiro sheeg sheega waa dhici kartaa darteed ay u sheegaan haddana laakiin in laga dhigto shaqo laakiin ma fiicna wa can camri bni taklib bifatxi taa-i baa la akriyay ta oo la kor dhigo almuhanaati la laba dhibiceeyey fawqu kor laga laba dhibiceeyey wa iskaani lgayni qeynkoo la reebay almucjamati la dhibiceeyey wa kasri laami laamkoo la hoos dhigo taklib radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka utiya bimaalin baa loo keenay maal ow amase sabiin baa loo keenay maxabis faqasamahu waa qeyb qeybiyey faacdaa rijaalan rag ba wax siiyey wa taraka rijaalan ragna waa ka tegey niman ba wax siiyey nimanna waa ka tegey waxma siinin fa balagahu waxaa soo gaaray ana aladiina taraka kuwii uu ka tegay catabuu inay xoogaa eedeeyeen oy dagaa yani arrintaa ay si uga gilgisheen faxamid allaha allow ammaanay uma anaa allow ayuu mahadiye uma asnaa calayhi wow allow ammaanay markaa ka gadaalay uma qaala waxau yihi amaa bacdu fawallaahi baan ku dhaartay inii anigu la ucdi rajula nin baan waxsiinayaa ninkii wa adacu rajula ninna waan ka tegayaa waladii adacu midka aan ka tegayaana axabu ilaya la ii jacayl badan yahay min aladii ucdii midka aan siinayo nacam kan aan kan aan ka tegay oonan waxba siinin aan ka jecelahay ki kii aan wax siiyey yani sababta nebiga uu u yeelayo dabcan waxay ahayd dadka uu ka tegayo waa dad yacni islaamka ku horreeyey oo qadam raasikh ah kule oo iimaankooda uga tegay marka iimaanka iyagu ay leeyihiin iyo qanaacadooda uga tegay maaha dad ou nacayb iyo uga tegay iyo sadbursi inuu sameynayo iyo ma aha rasuulka sala allahu alayh wali wasalam kuwan uu siinayana wuxuu ugu badinaa oo u siinaya qalbigooda inuu soo dumo weli dad waxaa weeyaan markaas un cusub weeyaan marka saas wax u yeelayo ansaartana waxaa ku dhacday nabiga sala allahu alayh wali wasalam mar baa hanaa-im fara badan inta la helay ayuu aqrac ibnu xaabis iyo odayaalkii quraysh iyo waxoolo badan siiyey de odayaal in lasoo dumo u baahan magac in loo isaga yeelo u baahana iska ahaayeen oo aan iyagu yacni diinka ku cusub markaas iyay ahaayeen ansaartiina nebiga waxbama siinina waa ka tegey iimaankooda iyo diinkooda iyo yacni wanaagooduna uga tegey bani aadamka wax unba iska suu ayaa shaydaanku qalbigiisa uu gelin karaa waxuu iska suuraysanaa markaas waay arrintiibaa xoogaa ay aad iyo wax ka waxbay ka tirsadeen nebiga markii loo sheegay isla markiiba hala ii kulmiyey mar allaale markii loo kulmiyey ayaa marka arrinkii ayuu nebigu furay sala allahu alayh ali wasalam sacd ibnu cubaada uu su-aalay waxa uu yihi oo oday u ahay markaas eh, ansaarta qayb qeyb kamida nacam khasraj oday u ahaa dadkii sidaanay leeyihiin adiga sideed arkaysaa buu yihi markaasu wuxuu yidhi anigu nin un dadkiisa kamidaan ahay buu yii markuu sidaa yidhi baa nebiga marka khudbad dheer uo u akriyayo waxa uu yihi marka idinku eh, sow idinma aanan arkin idinkoo baadiyeysan ilaahay sababkayga ilaah idinkuma hanuuninin allah warasuuluhu amanu ayay dhahayeen marka haddana waxa uu yihi sow idinma imaanin idinkoo isdagaalayo oo iskhilaafsan oo yacni col ah ilaahay aniga sababkayga sow mid idinkagama dhigin allahu warasuuluhu amanu idinkoo fuqara ah soo idinma imaanin ilaahay xoole ah soo iguma keensiinin allahu warasuuluhu amanu markaasuu wuxuu yidhi dadka haddaad doontaan dadka oo dhan soo idinma farax gelinayso yidhi inay dadku lo iyo geel iyo ari ay qaataan idinkuna rasuulka a qaadataan hmm. sidaasuu yidhi markaasay marka iyagiina meeshaasay marka ku qanceen marka rasuulka agtooda ansaaro way ka weyneyd rasuulka agtiisa waxa uga tegay waxay ahayd un waxaa weeyaan dadkan kuwan kale bal horta iimaankooda halasoo iimaanka halagu halagu soo jiido ay uga tegeen nacayb maaha yani kuwan yani kale wax u siiyaan ujeedaa nacayb ansaar hadda uu nacayo ma aanu u yeelin waxa uu yidhi marka walaakinii laakiinse inamaa ucdii waan siinayaa aqwaaman qolo maxaan u siinayaa limaa araa liajli maa araa waxaan arkayo fii quluubihim quluubtooda oo min aljazaci ah argagax iyo walhalaci iyo yacni eh, eh, argagax ah nacam wa akilu waan u tala saaranayaa aqwaaman qolana waaan waan isku halaynayaa qolana ilaa maa jacala allahu wuxuu alla u yeelay ou yeelay fii quluubihim quluubtooda oo min alghinaa ghina ah iyo walkhayri khayr ah kuwa aan ka tegayana waxaan uga tegayaa buu yidhi ilaahay wuxuu quluubtooda yeelay oo ah hino iyo khayr khayrka qalbigooda ku jiro iyo yacni qanaacada qalbigooda ku jirto yaan uga tegay darteed nacam kuwaas kuwanna waxaan wax u siinayaa jazac iyo halac ayaa qalbigooda yacni damac iyo yacni argagaxa ku jiro kaasna marka dad xoolaa maalkii damac badan uga jiro weeyaan waa ah siinayaa marka si qalbigooda bal usoo si loo soo dumo ayb wa akilu aqwaaman qolana waan u daynayaa waan u tala saaranayaa ilaa maa jacala allah wuxuu alla yeelay fii quluubihim quluubtooda u dhexdeeda uu yeelo min alghinaa waalkhayri ah minhum kuwaas waxaa kamida buu yihi camru bnu taqli kuwa qalbigooda khayrka iyo qinaha ilaahay uu geliyey oon ka tegay waxba aanan siinin camru bnu taklib baa kamid a ninka xadiidka warinayo qaala camru bnu taklib waxa uu yidhi fa wallaahi baan ku dhaartay maa uxibu ma jecli ana lii inay aniga ii sugnaato bikalimati rasuulillaahi bibadeli kalimati rasuulillaahi rasuulka ilaahay kelmadiisa uu yidhi bedelkeeda xumra nacam geela kiisa gudgududan haddii la yidhaha geel waxa adduunka jooga qaado kelmadda rasuulkaa lagaa qaadayaa uu ku yidhi ma yeeleen buu yidhi hadalka rasuulkaa meel yacni mar hadduuba igu daray dadkaas oo rasuulkii uu yidhi minhum camr bnu taklib taasaa iiga fiican uu yidhi adduunya iyo waxay dhex yaallo dhan alhalacu huwa ashaddu ljazaci kiisa daran weeyaan waqiila addajaru addajaru caradana waa la yidhi qofkoo yani shayga markaa ka caro caro ay ku jirto wacan xakiim bni xisaamin radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaal nabigu waxau yihi alyadu lculyaa gacanta sarraysaa khayrun way ka kheyr badan taha min alyadi suflaa gacanta hooseyso wabda' ka bilaaw biman axad tacuulu aada nafaqaynaysa adiga qofka adiga yacni yani baahidaada kuu baahan hoostaada ku jiro horta ka bilow ilmihii iyo xaaskii iyo iyo waalidkii hadduu baahan yahay waxba una naagsanoo mucsir uu yahay iyaga horta ka bilow dadkaasi waajib kuugu tahay nafaqadoodii markaa dabadeed wixii kaloo aada u gudbayso u gudub wakhayru sadaqati sadaqa midda ugu fiicanna waxa wa khayru sadaqati sadaqata ugu fiicanna oo ugu khayr badanna can dahri ghinan hodantinimo yacnii korkeed wixii ahaa wixii xaggeeda ka ahaaday weeyaan nacam yacni sadaqa waxaa ugu fiican waxaa weeyaan qofku waxa uu yacni waxa uu markuu isku filinaysiiyo wixiisa ama uu yacni dadkii uu masruufayo oo wuxuuda siiyo wixii kasoo haro uu bixiyo waman yastacfif qofkii waman yastacfif qofkii cifo dalbo dhowrsanaan qofkii dalbo yucifahu llahu ilaahay dhowree waa dhowraya isagana masalada wejigiisuu ilaahay xifdinaya waa dhowrayaa baryadu ka dhowraya waman yastagni qofkii yacni hino iyo hodantinimo qalbiga qofkii dalbo yugnihi llaahu ilaahay hodan ka yeelay markaas muttafaqun caleyhi wahada lafdu lbukhaariy walafdu muslimin aksaru lafdiga muslim ayaa koobnaan badan oo kan ka koobnaan badan xadiidka marka qeybtiisa dambe waman yastacfif yucifahu llah waman yastagni yugnih illah riwaayadka qaar waman yatasabar yusabirhu llahu qofkii marka cifo dalbo oo yacni iska raadiyo dadka inuuna waxba ka baryin oo naftiisa arrintaa ku qaado ilaahay cifow siinayaa waxaa laga qaadanaya culamadu ay yidhaahdaan marka qofka oo wejigiisa baryada ka ilaashado in uu qofku kasban karo yani cifada iyo dhowrsanaantu qofna waxaa weeyaan midna waa jibiliyo waa dhici kartaa inuu alla ku abuuray qofkan inuu dadka ka xishoodo oo uu dadka wejigiisa siinin baryo iyo waxa uunan kala hor imaanin qof iskaga dhasho ilaahay ku abuuray waa jirtaa taas waxaa kaloo laga kasbadaa diinka ilaahayna waa laga kasbadaa waxaa dhici karta qofaan markii hore u dhalanin dabci aynan u ahayn laakiin diinka ilaahay oo kan oo toosiyey oo markuu soo iskula dadaalayo iskula dadaalayo diinta ilaahay dabcigiisa waa bedelmay markaas wuxuu u bedelmay inuu yani cafiif inuu noqdo qof dhowrsan inuu noqdo oo baryada dadka iyo waxyaabahaas oo kale ka dhowrsan xadiidkii horena de xakiim ibnu xisaam saddex jeer ayuu nebiga wax weydiistay weydiistay weydiistay halkii hadaloo nebiga u sheegay waa kii marka mar dambaba qof damba uusa waxba weydiisaninba waman yastagni yugnihi illaah qofkii dadka yacni ka deeqtoomo oo deeqtoonaan dadka laga deeqtoomo maaha alle deeqtoonaan dadka laga deeqtoomo qofkii dalbo raadiyo isku dayo yugnihi illah ilaahay khiyaani buu ka dhigayaa muttafaqun calayh wacan abi sufyaana sakri bni xarbin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yihi laa tulxifuu fi lmas'alati laa tulxifuu ha ku celcelinina fi lmas'alati baryada baryada laba weeyaan baryada alla waa lagu celceliyaa iyadana ilxaax iyo yacni alla baryadiisa waxaa weeyaan qofka haddaan alla baryin ilaahay waaba u caroonaaba bani aadamku baryadiisa laakiin bani aadam waa kugu nacayaan baryaday kugu nacaan allana baryada aada baryayso kugu jeclaadaaba maxaa yaele cibaado waa baryada laba alla la baryaayo bal xaqiiqatu ducaa ducada xaqiiqadeedaba imaam abu sulayman alkhaaabi wuxuu ku sheegay xaqiiqatu ducaaba inay tahay idhaaru liftiqaari ila allah in la muujiyo ilaahay in loo baahan yahay marka gacmaha horsanaysa in alla u baahan taha muujinaysaa marka aadan alla baryinba aysan kugu soo dhicin baryada allana de waxaa weeyaan waxaad muujinaysaa inaad ilaahay ka deeqtoon tahay mana ka deeqtoonid ilaahay lidalika dadkaas ilaahay waa ka dhahay wa qaala rabukum udcuunii astajib lakum ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxa uu yihi marka qaala laa tulxifu ha ku celcelinina fi lmas'alati baryada dadka fa fawallaahi baan ku dhaartay laa yas'alunii axadun axad ima weydiisanayo minkum idinka idinka mida shay-an wax fatukhrija lahu mas'alatuhu mas'aladiisu ay soo bixiso minii aniga xaggayga shay-an ay wax ka soo bixiso wa ana aniga oo kaarihun lahu u kahanayo waxaas ma jiro fa yubaaraka markaa loo barakeeyo lahu isaga fiima acdaytuhu waxa aan siiye rawaahu muslim xadiidku wuxuu leeya nabiga sala alla ly slam su-aashaha ku celcelinina dadka baryadooda ilaahan ku dhaartee qofkiin ima su-aasha aniga mas'aladiisii markaa wax aniga aan haystaa marka ay usoo bixiso ninkaas anoo nacayana aan siiyo wixii marka ilaa nebiga cid ma celinayo ma ogtahay nebiga dabcigiisa wuxuu ahaa haddii wax la weydiisto ee uu haayo maba diidi jirin rasuulka sala lla ly slam waa bixin jirin marka eh, sidaa ma dhacayso oon sidaa ku siiyo xoolo anoo nacayo oo u nacayo isaga ee markaa loo barakeeyo loo barakeyn maayo yani loo barakeyn maayo saasuu leeyahay nacam haddaba marka baryadii nebiga sala alla ly salam waktigii ou noolaa in sidaas loo baryo mar walba waxay sii waxay sii baryo aan daruuro ahayn in wax laga la weydiisto xoolo isii maalkii isaga uu haayay mar walba la weydiisto ayuu nebiga dadka ka reebayaayo wuxuu barayaa dadku inay alla ku kalsoonaadaan maxaa u maleynaysaa nebigu markuu dhinta ka gadaale ninka nebiga weydiisanaya wax uunanba awoodba ulahayn see nebigu u jeclaana marka maalkii gacanta uu ku haystay haystaybu wuxuu leeyahay war su-aasha haba baryada dadka habadsana habadsanina ilaahan ku dhaartee wax ima weydiistaan wax ima weydiisanaysaan qof qof wax ima weydiisto su-aashiisaas aan wax ku siiya markaa aniga oo loo barakeeyo m maya loo barakeyn maayo haddii marka nebiga aad taad marka dadka yani sida hadda ay yeelaan oo kale cinda shidda dhibku markay ku jiraan oo kale marka ay ilmo u baahan yihiin oo kale yani yaa rasuul allah iska dhahayo rasuulka weydiisanayo rasuulka marku noolaayo baryada maalkuuba ba nacam xoole isii xoole isii xoole isii joogto abuu diiday nacam ah hade marka rasuulka ilaahay janno igeli janno igeli janno igeli rasuulka ilaahay ilmo isii rasuulka ilaahay meeshaasay iga aan ah, ka dhibaataysana wax isii see u yeela waxaas nebiga maba awoodo kuwaasi nacam kuwii ou awooday buu sidaa leeyahay nacam walidaalika marka xaqiiqada baryada qofka adiga aada baryaysaa waa qofa isku duleynaysa waa xaqiiqa ahaan cibaadaduna waaba tadallul cibaadaduna sideeda waa tadallul soo ma garan marka qofka inuu alla subxaana watacaala baryadiisa ku dadaalo bani aadamka uuna waxbaba weydiisanin xataa waxa uu awoodi kara bani aadamka waxaa fiican haddii aan daruura aanay kuu qabanin inaadan weydiisanin hadday daruura kuu qabato oo awoodo shaygaas war hebelow niyo waxaasaan u baahanay war hebelow daynaan u baahanay war hebel waxaas isi way banaan tahay markaas hadday daruura kuu qabato wax bani aadam uunan awoodin laakiin sida roob oo kale hidaayo oo kale hanuun janno oo kale ilmo oo kale de ilaahay unbaa la warsadaa kaa bani aadam sababba uma ahano maba awoodaba maogtahay wacan abi cabdiraxmaan eh, cawf bni malikin alashjaciyi radia allahu canhu qaal kunaa cinda rasuuli llahi sala allahu alayh wali wasalama rasuulka agtiisaan ku sugnayn tiscatan caal aan nahay sagaal aw amase thamaaniyatan sideed aw sabcatan ama toddobo fa qaala waxa uu yidhi kunaa cinda rasuulillahi baan ahayn sala allahu alayh waali wasalam tiscatan sagaal aw thamaaniyatan sideed aw sabcatan ama toddobo fa qaala waxa uu yihi alaa tubaayicuun alaa tubaayicuuna miyaydan la mubaayicoonaynin rasuulallahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulki ilaahay ow sow ballan lama gashaanoo sow miyaydnan nabiga la mubaayicoonaynin wa kunaa waxaanu ahayn buu yihi marka xadiisii cahdin kuwo waqtigoodu ou dhowaa bibaycatin ou ku dhowaa bayco waxaan ahayn dad mar dhow nebiga bayco la soo galay yani nebigiiba oo aan mar dhow la baayactannay oo aan ballan la galnay ayaa wuxuuna yidhi alaa tubaayicuuna rasuulallah miyaydna rasuulka la mubaayacooneynin faqulnaa waxaanu nihi qad baayacnaaka yaa rasuulallah rasuulka ilaahi waa kula mubaayacoonay uma qaala markaasu wuxuu yidhi alaa tubaayicuuna rasuula allah waa ku celiyey miyaydnan rasuulka la mubaayacooneynin fabasadnaa aydiinaa gacmaheenaan fidinay gacmihii baan soo taaginay marka waqulnaa waxaanu dhahnay qad baayacnaaka yaa rasuul allah rasuulka ilaahay waa kula mubaayacoonay facalaama nubaayicuka maxaan kugula mubaayacoonaynaa qaala waxa uu yidhi calaa an tacbudu llaha inaad alla caabudaan walaa tushrikuu bihi shay-an cibaadadana aydnan cid kale wax ka siinin taa horta ballan igula gala oo igula mubaayacooda waasalawaati alkhamsi shanta salaadood igula mubaayacooda wa tudiicuu iyo inaad adeecdaan dadka madaxda idiin ah wa asara kalimatan kelmad ba bau siraystay khafiyatan aada u qarsoon kelmad qarsoon ayuu siraystay <coughs> oo waxa uu yidhi walaa tas'alu nnaasa dadka ha weydiisanina shay-an waxba ha su-aalanina taana igula mubaayacooda walaa tas'alu nnaasa shay-an dadkana waxba ha weydiisanina falaqad ra-aytu waan arkaayay buu yidhi bacda ulaa-ika kuwaa qaar kamidaan ah, arkayay annafari ee jamaacada ah jamaacada nebiga uu la mubaayacooday qaarkood baan arkay buu yidhi yasqudu inuu ka dhacayo sawda yasqudu waxaa dhacaya sawdu axadihim midkood jeedalkiisa ayaa ka dhacaayay famaa yas'alu ma su-aalanaynin axaddan qof ma weydiinaynin yunaawiluhu usoo dhiibo iyaahu jadalka qof iisoo dhiib ma dhehaynin waxba dad ma weydiisanaynin jadalka markuu ka dhaco intuu dego ayuu isaga soo qaadanaya nacam dad ma weydiisanaynin hebelo iisoo qaba xataa ma aan dhihi jirin yacni say uga soo baxeen baycadii rasuulka ay la galeen sala allahu alayh waali wasalam rawaahu muslim muslim baa weriye xadiid kale nebiga waxaa kan kam u macno dhow oo saxiix ah nabiga calayhi salaatu thawbaan uu werinayay nin baa wuxuu rasuulka wuxuu yihi sal ll ly slam man yadman lii yaa ii damaanad qaaday anlaa yas'ala annaasa dadka inuunan baryin adman lahu ljanna ana aan janno u ballan qaadaa haye yaa saa yeelayoy nabiga sal ll ly slam markaasa waxaan idhi buu yihi thawbaan ana yaa rasuul allah anaa kuu damaanad qaaday thawbaan markaas kadib qof wax ma weydiisan jirin isagana qof dambe waxma weydiisanin wixii marka isaga uu qabsan karana saa qabsanaya wixii kalena waa de waa cidna ma aanu ka ma unan weydiisanaynin rawaahu muslim xadiidka muslim baa wariyey wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya marka su-aasha dadkao layska dhowro layska daayo yacni qofka uu dhowrsanaan su-aasha uu ka dhowrsado arrin aada iyo aada u weyn oo janno lagu galo waay arrin janno lagu galo weeyaan waana arrin aada muhim u ah dadku laa shaka yani cifadaas iyo yani hadday bartaan iyo baryala aantaas oo kale iyaga laftirkooda kayaankooda diinkooda iyo dadnimadooda waa u xifdismeen laakiin haddii la barta lacag waa qaadasho hadday noqoto nacam meelna loogama tegayo hadday noqoto de waxay noqonaya iimaan iyo waddan iyo dad mid badbaadayo male mid kastaa suuqaa la geysanaya nacam waa dhaqanka hadda yacni dadkii yani dadkeenna boqolkiiba dadkeenna yani muslimiinta yani haalibka sida ahba nacam waxay tahay un lacagtaas unbaa yani diinkiiba dadkii qofkii diinkiisiiba lacagtaas helitaankeeda keliya unbaa diinkiisii baabi-inaysa nacam dhib weynna gaarsiinaysa nacam wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana nabiya sala allahu alayh wali wasalama qaala nabigu waxau yihi laa tasaalu lmas'alatu baryada ka zuuli mayso biaxadikum midkiin xataa yalqa allaha tacaala ilaa uu alla la kulmo walxaal iyadoo laysa fii wajhi wajigiisa muscatu laxmin cad hilibaba uunan ku olin qofku inuu wax baryaayo baryaayo baryaayo baryadu ka zuuli mayso ka zuuli mayso ilaa alla uu la kulmo iyadoo wejigiisa wax hilibaba uunan saarnayn xadiidkan markuu bukhaari wariyey muttafaqun calayhi xadiidkan markuu wariyey wuxuu ka daba xadiidkii ahaa tudna shamsu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha qoraxda waa lasoo dhaweynayaa xataa takuuna qadra miilin ilaa miil oo kale ay soo gaarto calaaqada ka dhexaysa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi qofka haddii wejigiisii maqaar uuna lahayn hilibkii yani una hilib aanu lahayn see marka waxa qoraxdu say u saamey kartaa maqaarkan adiga qoraxda si unbuu kaaga celiyaa wax u nacam ayuu kaa celinaya haddii maqaarka lagaa fiiqo qoraxdana lagu dhigo khatar waay nacam waa khatar labada xadiidu isgarab dhigay imaamu lbukhaari raximahullah almuscatu bidami lmiimi miimka oo la godo wa iskaani zaayi zaayda oo la reebo wa bilcayni almuhmalati iyo cayn la dhibic tiray alqidcatu weeyaan gobolka wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam